بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جلسadan waa tii tobnaad oo ku saabsanayd risaaladii xukmu taqniin الشhaريعة الإسلاamiية waana jalsadii ugu dambeysay in sha allahu tacaala wuxuu yii mualifku wuxuu yidhi hale waxaan soo marnay inuu xadiis ku gebagabaynayo risaalada oo is yidhi wa akhtimu risaalatii hadalkoodayo fiican baa jiray oo laba qaybood ahaa oo ku saabsanaa hadalkii cumar bn khaaab maxaana laga soo guuriyay ibn mascuud uu ku yiri oo ahaa walli xaararaha man tawalla qaaraha hadalkaasu maxayse loola jeeday dowladda iyo maamulka iyo nidaamka iyo howlaha socda ee u daa cidda qabowgeeda iyo nacfi ku haysata u daa kulaylkeeda iyo dhibkeedana waxaa ku xigay hadalkii saxaabiga mucaad bnu jabal oo iyadana uu nooga digahay oo yiri wxadirukum zayqat alxakiim hadalkaa macnihiis wuxuu ahaa in dadka culummada oo xataa cilmiga leh waxyaalaha ay ku qaldamaan aan lagu raacayn wuxuu rabaa marka sheekhu meel ka tooganaya inuu ku yidhaahdo xataa taqniinu shariica hadday ku hadlaan dad culummaa oo diinta yaqaana hadday ku hadlaan inamaa hiya he min sayqati alxakiim wey waa simbiriiraxo iyo kufid waxaa wey wadaad kufay wey isaga leexo wadaad caalima xataa hadduu ku yidhaahdo waxaad ka soo qaadaa inay tahay wadaad fiican oo cilmiga khayr lagu ogaan laakiin hee kullu jawaadin lahu kabwa faras kaste oo baxdo kii sayidka oo kale xinfina allah ka dhige marbu maxaa la yihahda kufaawo marka iska ilaali taasuu wadaad kula jeedaa marka waa muhiim in sida loo fahmo xalim rabjiya وقال معاذ بن جبل وحوي حديث معاذ بن جبل markii sii gabagabeynay wuxuu وقال معاذ عن عفوا حذيفة حديث الحديث kale oo macna maadaama uu saxaabiga hadalkiisii keenay oo mawquufka ahaa saxiix ahaa xukm marfuucna yeelan kara markaad dhinac ka fiiriso hadda wuxuu raba xadiis marfuuco nebi calayhi salaatu wasalaam ku gabagabeeye kitaabkiisa wa hada min xusn khaatim jazahu allahu khayr aayad qur-aana weliba ugu sii dari doona wa qaala xudayfata ibnu yaan wuxuu yihi radia allahu canhu kaana naasu dadku waxay ahaayeen saxaabo yas'aluuna kuwa weydiiya rasuul allahi sal rsulka waxay weydiin jireen can ilkhayri khayrkay weydiin jireen nabi maxamed oo khayrka noo waran hawshaa maxaa ku jira saa khayrka khayrkaa laga waraysan jiray nabiga alayh salat wasalaam wa kuntu waxaan aha as'aluhu mid weydiistaa oo weydiiya can اshari dhibkaan weydiin jiray maxaasaa u samaynaya makaaatan makhaafata an yudrikani makhaafata an yudrikani inuu sharkaa iyo belada ay haleesho soomaalida waxay tidhaahdaa khayr wax kuuma dhimo khayr hadduu ku haleelo maxuu kuu dhimaya laakiin maxaa la rabaa caqliga iyo wuxuu keenaya maskaxdu sharu toobhayo war shar weliga waana ka digtoonaad laakiin khayr hadduu kuu yimaado hadda waa caaniya nabad muxuu ku yeelaya adigo dhib ma jiro marka sharka waa inaad weliga aad u toog hayso oo iska ilaaliso ayib haddaan dagaal dhalo hubkaaga hayso qalabkaaga hayso hadday nabad dhacdana barwaaqo maxay ku yeelaysaa haddii laakiin hug la isku soo siiyo adiguna hugka siiyo hugkaaga la soo baxo waa inaad marka balaayo waa inaad u toog hayso iska ilaaliso taas wuxuu ka hadlaya saxaabigu nin caqli badan buu ahaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow innaa annagu kunaa waxayn fii jaahiliyatin baan ahayn fii jaahiliya cilmi la'aan iyo aqoon daro iyo jahli wax macrifo aysan jirinin ayaan ku sugnay wey ayb iyo wa sharin shar baan ku sugnay fajaana allahu alla wuxuu noo keenay weeye bihada alkhayri khayrkaana ilahi subxaana wa tacala noo keenay nebi maxamed baa ilahi soo saaray qur-aan baa ilahi kusoo dejiyey sunna nebi maxamed sharxaya dowlad islam baa dhalatay khayrkani tawxiidkani iimankani islamkan baa socda wey ayb fahal bacda hada alkhayri sharun khayrkan hadda aan haysano iyo diintan iyo wanaaggan iyo isku duubnidan iyo toosnaantan shar ma ka dambeeya qaala wuxuu nabigu calayh salaatu wasalaam nacam ah, shar waa ka dambeeya balaaya soo socoto wax waa ka dambeeya <laughs> soo socoto faqultu waxaan idhi nasal allah salaama min albalaaya faqultu waxaan idhi hal bacda dalika shari min khayrin sharka asaga ah khayr ma ka sii dambeeya weli waxa wey waa nin caqli badan weli wax maxodxodaya waxba rabo in isuga ogaado fahal bacda dalika shari sharka asaga oo khayrkan haddan haysana ka dambeeya min khayrin khayr kale oo la rajaynaya maka jirto ma jiraawo liannu moogta hadday inta mushkila kugu dhacdo aad xog hayso ood waxhayso cilmi hayso warbeladan waa laga bixi doonaa waxaa weeye waa la doogayaa la dacaloon haddaad meel shinsanayso ya waxaa weeye waa waad adkaysanaysaa laakiin haddii albaabada rajadu kaa soo xirmaan waa isdhiibaysaa waxaad leeda de maxaa meesha ugu dambaysaan joognaa qaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam khayr waa ka dambeeya sharkaas khayr waa kasii dambeeya wa fiihi fi lkhayr waxaa ku jira dakanun dakan baa ku jira dakan ayaa ku jira i hawbaa ku jir ayaa ku jira boorbaa ku jir alowbaa ku jira ultu waaa de nabigaa fasiraya ultu waxaa idhi wamaa daanhu daankiisu muxuu daankiisi qiiqiisi muxuu yahay hawshaas qaala wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam qowmun dad weeye yastanuuna ka sunno dhiganahaya bikayri sunnatii sunnadaydii waxaan ahayn bay sunno ka dhiganahaya ifham sheekh huna lagama wado sunno iyo xadiisia lagama wado waxaa laga wadaa diintaydii diintaydii iyo dhaqankaydii qur-aankii lagu soo dejiyey xadiistii anigoo aan dhaqankii anigu aan ka tegey iyo ariiqadii aan ka tegey sunnaguna waxaa laga wadaa ariiqadii iyo manhajkii anigu aan ka tegey manhajaan ahayn ariiqaan ahayn kitaabaan ahayn diinaan ahayn afkaaraan ahayn bay wataan qowmun yastamuuna ka sunna dhiganayo ka diin dhiganayo ka ariiq dhiganaya biayri sunnatii sunnadii midaan ahayn ma arag hadda dad ay kala weyn tahay sunada nabi maxamed alayh salaatu wasalam waxaa kala weyn sheekh hebel baayir waataan maynu sheegni madhabkanagaa qaba wadaad baan ku yidhi hindiya south africa jooga waa intu masaajid ka hadlay baan waxaan ku warsidaas maahane go-aan haysaas baasha u dhig markaasu wuxuu yidhi eh, nebigu saasuu yidhi xadiis baan u sheega saxiixa markaasu wuxuu yidhi anigu nebi maxamed ma arag mana aqaanin laakiin anigu sheekhaygii baan aqaana oo maxaa la yidhaahdaa eh, eh, fadwada ka soo rarahaya hadalkaasuu yidhi magaalada rustenburg ayuu joogaawo anigu wuxuu nebi maxamed ma arag mana aqaano waxaa weeye ay nafasiida ah, nebi moxamed alah salaam anagu waxaan arkay inuu may mowlaana inuu may sheekh sheekh marka ma qofkaasi xaggee jooga iimaanka xaggee jooga sheekh subxaan allah wayahtaduuna ama wayahduuna waxay ku hanuunayaan wey wayahduuna waxay ku hanuunayaan biayri hadyihi hadyigaygii iyo dhaqankaygii iyo samtigayga iyo ariiqadaydi midaan ahayna waa ku hanuunayaan waa qaadayaan waa ku tegayaan tacrifu waad garan minhum xaggooda waxbaad ka garan muslimiin baad moodi marka qaarkood bay tukanayaan marka qaarkood waa ku garwaawan yihiin marka qaarkood maa rabbi salay kuu qaadahayaan marna hee wa tunkir waad inkiraysaa waxaad leed warreed kuwana maxay ahayn wadaadku nimanku ka sheekeeyey baan u malaynaya de soomaaliya waa buuxaan nimanku ka sheekeeyey wadaadkii eh, nigeria eh, sheekh cismaan sheekh cismaan eh, alimaam sheekh cismaan fawdo uu ka sheekeeyey waxaa la sheegay maxamed cabdiwahaabi intuu tegey xijaaz uu kusoo taasuray kutub badan buu leeyahay ad qadiim u ah waa ninka taagay dee alimaara islaamiya arbi maa afriqia ninka taagay bu ahaa mamlakadii loo ohan jiray kanu hadda nigeria caasimada ninkii waaa dowladda islam ka dhisay bu ahaa dowlad islaami xoog badan ayuu dhisay ilaa faransiis ugu yimidu maxaa la yidha baqaayadka ula sii jiraan madhabkeeduna maaliki u ahaa marka almuhim ninkaas wuxuu ka sheegay wuxuu yidhi waxaa jiro qolyo la yidhaha muslimiin oo mukhtaliqiina waxay yihiin ba mukhtaliqiinta mataqaanaa salaada casar waa muslim salaad masaajid kugula tukanayaa buy intaan makhribka la gaarin shirki iyo gaalnimo iyo balaayo ku dhacayaa buy saacadu waa muslim saacadna waa mushrik war hedhankaan u diini badn so adig casrkina la tukanahayey so adig fiicnaayo maxaa leeyaha alxamdulilah ku hayey so adig laa ilaha illa allah xamdu so adig tawxiidsanahayey maxay ta waxaan iyo sanamka ad u sujuudaysa iyo qabuurta ad dawaafaysa iyo ciidda ad soo qaadanaysa iyo qabri ad sujuudaysa maxay haadaa muslim mukhtalid inkaar qabo marka kuwaana kale wod tacrifu minhu wa tunkir waad inkiraysaa faqultu waxaan idhi bacda dalika alkhayri hal bacda dalika khayri min sharin waxaa la yidhaa khayrkaas isaga shar ma ka sii dambeeyo dadku ku jiro qaala nacam buyo nebigu calayh salaatu wasalaam waa ka sii dambeeya nebigu calayh salaatu wasalaam walilahi alxamd waxaa weeye rajadu mar kastoo balaaya ay nagu timaado rajadu ma dhimanaysa waxaan sugaynaa nuur iyo iimaan iyo in maxaa le wax noo ciftaan oo hilaacu noo bilig yidhaahdo oo dab noo baxo oo ilaahay noo soo saaro ahlu khayr oo waddadiina laku toosiya ayaan sugaynaa laakiin haddii la yidhahdo waxba dambe ma jiraan bes faransiis iyo ingiliis baad raacaysaa wabaaaaal nacam qowmu wey kuwa ayaga min jildatina anaga jildiganaga iyo midabkanagala ah, anaga midabkanaga ayay leeyihiin waa reer hebel waa muslimiin suluuqad baad ku hadlaysaan isu guri baad joogtaan isugool baad joogtaan isu meel baad ku dhalateen bayna jildatina suluuqad ku hadlaysaan laakiin luad luqad ku hadashaan oo isku meelaad ku dhalashaan abtiga iyo adeerka iyo tolkaaba ha ahaadee wuxuu xambaarsay oo qalbiga uga buuxda balaayo xaqyabu ka keena ama jaamacadu ka keenay ama qorbuu ka keenay ama meel baasuu ka keenay ama manhaj la soo waariday oo wadanka la keenay oo shuuciyo iyo balaayo iyo waxaan la aqooni iyo dimuqraadiyo maxaa dastuur baa cabay eber loo kala tago ummadii ummadii marka waa la qaribay ummadii waa la qaribay waytakalamuuna wali waxay ku hadlayaan bialsinatina luqadanadana waa ku hadlayn ima luqadanada yaqaana weeye qultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahi maxamed nabi maanta inuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahayow laannu hadda la soco nimanka hadda imaaraadka joogooda aragtay shayaatiinta ah ayaan dhow bishii hore miyay ahayd waxay dhaheen muslimiinta bishii horay ahayd muslimiinta hore waxay muslimiinta waxay dhaheen ghazawaadka ay sameeyeen andalus baa la qabsaday iyo ifriqiya la qabsaday iyo ciraaq baa la qabsaday iyo waxaa la qabsaday afghanistan iyo xagga waxaas waxay leeyihin futuuxaat islaamiya waxa loo yaqaano muslimka ay u furteen ooy gaalo ka kiciyeen waxay ahayd bay dhaheen dugaabnimo iyo hornimo ahayd nimanka noocaas nimanka soomaalida ay dawardiiso sheekh nebi maxamed nimanka caahi iyo saxaabo iyo khulafaa raashidiin war ninkaad kabaha ka tolonaysa inkaad qab kabiisaada fiiriya maxay yihin nimankaas malaaxido wey sheekhow laa yu'minu billah walaa bilyawmin aakhir waxay ku leeyihiin saxaabe iyo cumar iyo ciraaq baan qabsanay dimashu baan qabsanay baytmaqdis baan xoraynay waxaa weeye burcadnimo iyo waxaa weeye horigaasmi wey waa burcadnimo meesha u dambaysay ku leeyihiin nimankaas siiqaya hawlaha u dhisaaya hata maxay kuwa hadda soomaalida daba orday maxay yihiin ayaga laftooda waa malaaxido wey ay yihiin sheekh meesha waxay ku hayaan male waxay ku hayaan meesha ma jira tayib qultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahayow famaa taraa maxaad arkaysaabi in adrakanii daalika howlahaan iyo dhibkani belan hadday haleesho maxaad arkaysaawey qaala wuxuu talzimu waxaad laazimaysaa jamaacata almuslimiin muslimiinta jamaacadooda wa imaamahum imaamkooda jamaacat muslimiin meesha muslimiintu ay marahayaan dowladoodu marayso iyo imaamkooda raac baa le mar hadday muslimiin dawlad leeyihiin wax kasta ha ka qaldanaadeen laakiin dawlad hadday ummaddii muslimiinta leeyihiin kala dambayn leeyihiin jamaaca ay ku xiran tahay dawladda ay shaqaynayso wax kastaba ka qaldanaadeen dadkaaga muslimiinta iyo dawladooda laazim baa le lanno dawladdu waa meel lagu gabbado oo looga gabbado ina gumeedka o dhan wey dadka liito oo dhan oo horarka iyo dugaagga iyo mid kastoo raba inuu wax gantafaruuro oo raba inuu wax la boodo dawladdu waa meel laga galo loo gabbado dawladdu waa awood shee waa maskax iyo maal iyo ciidan iyo caqli la aruuriyey oo la majuujiyo laysu keenay caqligaasi marka ummadaas waa raba inad ku dhex gabato haddaad dhinac u boodo waa lagu dafahaya sheeko yaa ku dafahaya balaayaa ku dafaysa shaydan baa kula tagay balaa kula tagaysa faqultu waxaan idhi fain lam takun lahum jamaacatun jamaaca ma haddaysan meesha ku hayn walaa imaamun imaamna aysan hayn sida soomaaliya kale hadday yihiin <laughs> sida soomaaliya kale inta wakiyaga iyo gabacdi mar walba taagan qabaa'il hadday yihiin waxayna salaadku ka sheekeeyo yidhi soomaalidu waa dowladna ma ixtimaali karaan mana yaqaanaa waa dad qoys b soomaali waa qabiil bu hal qabiil wey qabiilkaasuna jifooyin buu leeya jifooyinkaasuna isma xukumi karaan oo jifooyin waay leedahay anaga reebel anaga waa kala yaacaya annagaa xukumayno annaga hanaloo daayo ah, lozan shirki lozan hoti lagu galay marka hadday saas kole yihin imaam ma jiro dawlad ma jirto kala dambayn ma jirto waa qabaa'il weyn nimanku xoog badan yahay bu cunahayaayo tayib maantoo kale ninkii muruq lahaa maali kala geele maatada inay qaylisa waa muraadliya wey maantoo kale geel ayaa maali kara maanto kale ninkii murula maali kara geel dadka kale maxay yihiin maatadu inay qaylaysa waa muraadliy waa la dardaray kuwa kale maxay sheegayaan malow ah. marka maxaa waxaas weeye ah, waxaas macna dawladdiis mar jir waa saas ay u noqonaysaa faqultu waxaan idhi fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam maxaa xaalku yahay qaala wuxuu yihi factazil ka dheerow tilka alfiraqa firaqaas iyo jamaacaadka ka dheero ka dheerow kullaha dhammaanteedu dhammaanteed firaqa iyo qabaaisha iyo jamaacaadka iyo belaa iscumayso iscayrsanaysaa isaga dheerow jamaacaadka mina waa ka mid ah qabaaisha ka mid ah, sheeko waxa iscayrsanayo oo iscunayo midba mid cunahayo adugu isaga dheerow iimaankaaga iyo islaamkaaga ilaaliso intaad ilaahay kala kulmayso godka lagaa dhigahayo adiga hadhow reeb hebel baasaan yiri iyo hebel baasaan yiri iyo waxaas adiga waba kuma anfacayso nacnac yowm alqiyama waxba ka anfici mayso inamaa yanfacuka aliimaanu billahi warasuuli walcamal saalix baa ku anfacayo laakiin reeb hebel baasaan agga ka soo boodi waxaas waxba maxaa weeye waxba tari mayso walow anta cada abad qaniintid weyood ku dhegtid weeye calaa asli shajaratin geed salkiisba aad qaniintid ood ku dheg geed salkiiba diintaada naftaada aad la geshiday halkaas waxaa weeye e, maxaa geed qaniintid halkaa joog baale xataa yudrikaka intuu kaa haleelahayo almowtu geerida ay kaa helaysa dhimashadii wa anta calaa daalika aduguna asaad ku sugan tahay war geed salkii kulaad qaniinto ku dhegto oo laan afka aad gasho mayrax aad ruugto waxaa weeye maxay ku tusaya taas xataa gaajada iyo rafaadka iyo mudunka iyo magaalooyinkaad ka cararaysaa fitanka balaa jirto dintaada la fasaadinaya xaaladu inay halkaa yarka ay ka gaarto waxaa la saa samee balaayada isaga dheerow marka qofka waxaa rabaa muslimka ayuha alikhwa inuu waqtiga fitanka iyo balaayadu jirto an yufakira fii nafsihi wa an yufakira fii aakhiratihi haddii laakiin aad tiraahdo wallahi man meeshaan fadhinayna maca waa la kala rogaaya ood kala rogto hadda balaaya la kala rogaya balaaya hawsha hor oday goosanaysa nasal allah salaam xadiiska marka bukhaari iyo muslim ayaa maxaa la yidhaahdaa bukhaari iyo muslim baa wariya xadiiskaas xadiis xudayfa xadiis fi saxiixayn haleelsiyo alqaa'imiina kuwa u taagan cala alqadaai qadaa dadka noogu taagan maxkamadaha noo jooga muslimiinta oo culummada ilaahay ha waafajiya lisawaabi saxda ilaahay ku hago ha waafajiyo weyo ha haleelsiiyo wlkhlaasi inay ikhlaas iyo baraxlici ay la yimaadaan fi laqwaali walacmaali aqwaasha ay ku hadlaayaan iyo acmaasha ay samaynayaan hawl khaalisa oo ilaahay daraaddiisa oo diinta loogu khadmaynayo oo muslimiinta loogu khadmaynayo allah waafajiya allah ka dhigow wa nafaca allah ku anfaca weeye bihim ayaga albilaada dhulka iyo walcibaada iyo dadka wey dadka qudaada maxkamadaha noo jooga mas-uuliyiintaas waxa wey hawl adag bay noo hayaane ilaahay dhulka iyo addoommada baa ku anfaco nafcal bih bilaad wcibaad wa acaanahum alla ugu kaalmeeya calaa dikrihi alle inay xusuusnaadaan lannu haddaadan alle xusuusnayn shay qadaha waxaa weeye waxaa ku qaadaysa ficilo iyo xoogaa waxbaa isku kaataagaya waa marbaa maxaa leeya qolaad waxbaad uqaaysa kucaah waxbay samaynayaan ficila ku qaadaysa haddaadan alle xusuusnayn waad ku qalluucinaysaa qacod kaga siinaysaa w banaankaad marka waxaa la yihahda mar haddaad hawsha xukunta jawr xukuntana waxaa weeye xadiiskii baad gelaysaa e la yidhaahdaa nin xaqi gartay haddana ku xukumay jawr iyo dulmiyo naarta lagaa xaadirinaya waa xanaaqsanaya waba kaa anfic mayso saa darad sharecadu waxay culamada islaamku ijmac baa lasoo raraa haddii qaadigu uu xanaaqo inuusan waxba xukumaynin xadiisna waa ku timi culimadu laakin axaadiiska dalaaladiisa waa itifaaq bay dhahen hadduu qaadigu xanaaqsan yahay idaa kaana qadbaanan maxaa la yihahda waxba xukumi maayo sababto maxaa dhacay dee naar buu gelaya hadduu wax xukumo balaayo samaynayo dulmi lagu samay dad aqooda ku gudbaaya caanahu alla ugu kaalmiya calaa dikrihi wa shukrihi inay all ku shukriyaan oo maadnaq marka xaqa waafaqaan oo sawaabka waafaqaan in ilahay subxana ku shukriyaan wey iyo wa khashyatihi ilahay khashyadiisana ha ugu kaalmiya in alla ka cabsadaan wa xusn cibaadatihi alle inay si wanaagsan u caabudaan xusn cibaadadana maxaa ka mida ah? qadaha iyo xukunka muslimiinta aad u hayso waa min ajali wa acdam wa akbari maxaa lihi cibaadaad bay ka mid tahay sababta maxaad fulinaysaa xukunkii ilaahay wey waa an ixkum baynahum bima anzal ad fulinaysaa oo markaad kitaab ilahay sunna wax ku xukumayso cibaado weyn iyo amar alle ayaad fulinaysaa laakiin haddaad baaxuur wax ku xukumayso cagsi baad maraysaa hada cibaadatun wey markaad kitaab iyo sunna wax ku xukumayso markaad qaanuun wax ku xukumayso cibaadadaad khilaaftay shirki iyo kufri baad xukumaysaa intabi sheekhu alcagsu saxiix cagsigaa lagugu dhigaya kabacdina waa kula tegaysaa markaad xukumaysa alkitaab suna u kala saarayso cibaado weyn baad ku jirtaa markaad qaanuun wax u kala saaraysa hoogya babaad ku jirtaa an cibaad maaa kasoo jeeda waa kasoo horjeeda oo amar all subaana wataala waa kasoo horjeeda inaad khilaafto dee kabiira min alkabaa'ir wey kabiiradaasa marka la fiirin intay la eg tahay ma shirki iyo kufri bay gaarsiisan tahay mise waa kabiiro min alkabaa'ir gaalnimo ma gaarsiisana xukmku muxuu yahay xukunku maxaa la yihahda uu shirki yahay maa culamada islaamka way aaminsan yihin sababta waxaa weeye al-ishraaku fi lxukmi wey waa qatar marka wuxuu yidhi sheekhu wanusrati kitaabihi kitaabkiisa inay u gargaaraan oo u hiiliyaan wey kitabka de in loo hiiliyo waa in lagu dhaqmo kitaabka wey wa sunati nabihi sal la ala sl nebiga ale sunadiisa inay u gargaaraan allah ugu kaalmeeyo wey wa cibaadihi asaalixiin iyo addoommadiisa wanaagsan inay u gargaaraan oo u kaalmeeyaan wey addoommada wanaagsan oo alle inay u gargaaraan oo u hiiliyaan wey addoomada ilahi saalixiinta waa in loo gargaaro la garab istaago dadka ahlulxaqa waa inaan garab istaagno oo u hiilino qof naga mido ah hadduu xaqa sheegayo war ka leexda waa inaan dhahno hadday wax magaradka iyo maxaa la yidha ciyaal macnimadu ku soo yaacaan waa in odayaasha iyo nabadoonnada iyo salaadiinta iyo waxgaradku eh, ay u hiiliyaan oo dhahaan ma jirto lama taaban karo lama hadli karo inay dhahaan laakiin haddii maaa maalba mid laga kaco mid maalin la cuno ad maalinta maaa la samayna adaa maalinta lagu cunaya akhrina lagu weydiinaya dala soco adoo ka hadli karo awood kule oday iyo nabadoon iyo suldaan iyo sheekh adigoo haddaad ka aamusto yom alqyaa lagu weydiinaya wahadaahum allah ku hanuuniye weeye lima khtulifa wixii laysku khilaafay fiihi dhexdiisa min alxaqi biidnihi alle idankiisa iyo ogolaashadiisa wey inahu alle subxaanahuna sahnaantiisa yahdi waa hanuuniyaa man yashaa ciduu doona ilaa siraati mustaqiim jid toosan buu alle ku hanuuniya ciduu doona wey kamaa asaluhu saan u weydiisanaya subxaanahuna sahnaantiise an yahdiya inuu hanuuniyo daala lmuslimiina muslimiinta kuwooda lunsan oo baadiyaysanna alla inuu hanuuniyo wa an yudhiba inuu tagsiiyo canna annaga xagganaga iyo wa canhum xaggooda dadka muslimiinta alba'sa balaayada iyo dhinkiiyo mashaakishiiyo xanuunada jira iyo waxaa la yidha diin la'aanta jirta ilaahay inuu naga qabto oo naga tagsiyo na dhaafiyo wey iyo colaadaha iyo belada wa an yusrifa alla inuu naga leexiyo canna wa canhum kayda alkaa'idiin kayda shirqoolka iyo hagarta iyo dhagarta ay dhigahayaan alkaa'idiina kuwa wax shirqoolo oo wax maleega waxay dhigahayaan minha waxaa ka mida eh, taqniin shariica alqawaaniin baailabaa ka midow kuwaas ilaahay subxaana wa tacaala waday sharkooda hana dhaafiyo wey waan yaxfadana inuu nugu xifdiyo bilislaam islaamka alla inuu nugu xifdiyo oo nugu dhowro qaa'imiina xaalaan ay kuwa taagan markaan taagana ilah islamka nugu xifdiyo wa qaacidiina markaan fadhina islamka allah nugu xifdiyo wa raaqidiina kuwa hurda islaamka ilaah nugu xifdiyo xaalad kaste alle subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa islamka nugu xifdiyo wey wa allaa yushamita inaysan nugu faraxgelin bina annaga alacdaaa kuwa cadowga nagaawe cadowga iyo gaalada iyo maxaa leeya raafido iyo sheeco iyo balaa ilahay inuusan nugu faracgelin walalxaasidiina kuwa xasadka nagu ah oo horumarkanaga iyo khayrkanaga iyo noloshanada iyo nabadgelyadanada diidan ilaahay kuwaas nuguma farxgeliyo waa marka anagu nabadgelyo barwaaqo helno inay dhintaan baa la kuwa ayagaaw in allah alle la samiicu ducaa ilaahay subxaana watacaala ducada waa maqlahayaa waxaan ka baryaynaa wey ducadanadaas inuu naga aqbalo wey in uriidu ma uriidu ma doonayo ila alislaax inaan hagaajimo wa kale ma doone ma staactu waxaan kara wey wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma ahaanin ilaa bilm aayad qur'aana way dil aayad qur'aan qaala allahu tacala inu yidhahday haydu in uriidu ma doonahayo ila alislaax inaan wax hagaajiyo oo wanaajiyo moy wax kale ma doonahayo ma staactu intii aan karaw intaad awoodo waa inaan qof waliba annaga naga mido intuu awoodo waa inuu wax islaaxiyo war intaanaan meesha fadhiya khayrkeed waxaa laga yaabaa beri inuu ra-iisul wasaare noqdo madaxweyne inuu noqdo suldo awood xoog la gacanta ilahay inuu geliyo aniise kadaalia ya jamaaca waxaa laraba marka risaaladaas inaad xambaarsantay oo qalbigaaga ay ku jirto wey shaharadas inaad qalbigaaga ku jirto wey ayb wadaad baa wuxuu nooga sheekeeyey awjaamac cumar ciise wadaadka qoraagaas soomaali raxmatullahi calayhi yaa wuxuu nooga sheegey waan buug la diyaarinahay ninkii la ohan jiray maxamed ibraahim cigaal maxamed xaaji ibraahim cigaal markii kacaankii uu dhashay oo xabsiga lagu tuuray oo muddo xirnaa yaa la soo daayey markii la soo daayey waxyaalihii ugu horreeyey oo dadka weydiiyey waxaa ka mid ahaabi rag wadaadaahu weydiiyey sheekh hebel ka waro sheekh hebel ka waro sheekh hebel ka waro iyo hooyadiis oo inta xabsiga ku jirtay dhimatay markaasa waxaan ku idhi muxuu weydiiyey wadaadada helen wax moogta hadalka hadal baa hadalka hadal baa iga raaxmo muxuu weydiiyaan ku sheekh nimankaas eh, wadaadada u weydiiyey wuxuu u weydiiyey buu yidhi oo ogaa cabdirashiid cali sharmaaka markuu kaambeynka ku jiray oo dowladnimada uu raadinahayay iyo madaxweynenimada ayuu shirar uu ku qabtay gobolada qaarkood khaasatan gobolka hiiraan magaalada balweyne ka mid ahay yaa rag culamaa iyo banaadirba inta lala kulmayba waxaa leeneey haddaad guulaysato aadan caddee odagii abaarta waan tijaabina qaanuun buu keena dastuur buu keenay markuu yimidna maxaa la yidhaahdaa abaare iyo colaad iyo qulqulatooyin baan ugu dhaco ilaa bakaylaha la qasho waa gabayada laga tiriyey hadda gabayadiisi ku dhufan waxa le adiga waxaan kaa codsanaynaa inuu kitaabka nagu maamulo bacdan cadda waan ogayn qaanuunkii maxaa la yidhaahdo uu gebyo soo diyari waa meeshuna mariyey war nim adu qaanuunka shareecada nagu maamul labadaa meelood beledweyne hiiraan iyo muqdisho ka mid ah meelihii aadka loogala hadlay wuxuu yidhi haddii ilaahay gacanta ii geliyo haddii anigu keligay maaya xaajadee waxaa weeye dowladda iyo baarlamaanka iyo hawsha halkaasaan ku celinaya hawsha keligay ma aha laakiin waa inka ballanqanaya in hawsha halkaa ku celiyo hawshaana maxaa la yidhahda meel fiican oga soo haro markuu guulaystay muxuu sameeyey waa iska dhaqaaqayo iska teg marka wuxuu ogaa dee ibraahim xajigalna wuxuu dhiftis ku soo galay oo ra-isul wasaaraha ku yimid howl hadda aanan ka sheekaynayn oo siyaasiya kaara la shitay buu ku yimid oo ah ra-isul wasaarahan in siinaynaa qoladaana meeshan ka tuuraynaa idinkii qoladan waa wada dhalateen adugu hawl dheer oo maali hadda aanan gelayn oo siyaasi haddana socota ayuu ku yimid ayuu ku yimid ila marka waad garanaysaan mar rashiid mar risaal maxaa la yidhaahdaa rasuulka hareed maray inta kale ma rootiba soo ma garanaysaan shirkii hawsha ka dhacday mar iid cabdirashiid ra wasaare laga dhigay marna risaaq cabdirasaaq xaaji xuseen rasuulkaha reed mare inta kale ma rootiba war ummadda soomaaliya ka raisal wasaare soo looma keeni karo maxaa labadaa nin ku warwareejiyey waxay u wareegaysa qabyaalad bay u wareegaysa haddana tibaa taagan weligeed taagnaanaysa haddaan wax laga bedelin weligeed waa taagnaanaysaa burburay baad leedihin dayib weliba la soco hadda cabdishii cali sarmaaka waxa raysal wasaarada nimada looga qaaday oo loo kala tuuray waxaa weeye reer galbeedka ingiriiskaa sabab u ahaa heshiisku la soo galay ruushka oo ciidanka soomaaliya in la dhisa ahayd yaa waxa ka xanaaqay eh, eh, nimankii la ohan jiray eh, nato waxay dhaheen hadaad rabto inaanan lacagta kaa goosan faransiiska iyo dowladda la kabo ila shaqaalaha iyo dowladda waxay bixinaya reer galbeedka talyaaniga bixinaya haddaad rabto bajetka dowladda kacaanka ka hor bajetka macnaha ma lahayn ayadoo toban hal dhowr sana lacagta la bixin ba sanad iyo ka badan baa kacaanku iyo markaas markaas la bixiy almuhim waxaa leeyahay haddaadan ka qaadan xilka dowladda waa kala tuuraynaaba markaasuu iyo ka tuuray almuhim abdishiid marka abdishiid hawsh buu ka baxay marka hawsh buu ka baxay wadaadadii waa u yimaadeen markuu guuleysay waxa leeyahay hawsh ma wadida maxaa dhacay wixii niman baarlamaanka aan la hadlayo hawsh waxa way hawsh hawl suurta galaysa hadda ma ahane bal maxaa dib wax noogu dhiga mar kale aan aragno way hadda mar kale aragno lagu kala tago lagu kala tago sha marka waxaan ka wada hadda ku keenay sheekada war intinaani in kale la mido waxa way go-ooyin waxa way xilkaad qabanaysaan awood baa ilaahay idin siinaya maalintay inii dagato suraxdoo aw cabaas ila ballamay saaka sooma habiyo sayidku maalintaad gacanta ku dhigto alla yidha waa maalintaydii dhow maalintaan anaa iska leh nin kale ma siinayo maalintaas macana ku mintida marka waa gebagabay wadaadku risaaladii wuxuu yidhi eh, alayhi cala allahi weeye la calaa hayrihi baan tawakaltu tala saartay weeye wa ilayhi xaggiisa la ilaa hayriba ayaan uniibu u noqonaya wa atuubu u noqonaya weeye suuratu huud wsala allah wslam calaa cabdihi warasuulihi muxamadin waaalihi wasaxbihi wsalam wakatabahu cabdiraxmaan ibnu sacdi ashadri ayaa qoray kitaabkaa weye risaaladii marka eh, halkaas ayuu wadaadku ku gebagabeeye waa risaalo qayima weeye risaalo qayima oo u baahan in maxaa la yidhaahdaa la akhriyo ummadda looga faa'iideeyo laga hadal siiyo weeye kuna habboon wakhti yarna maxaa la ku dhammaanaysa wey marka jalsadii iyo risaaladii intaa ha nooga ekaato tobanka hameen aan soo wadnay tobankaa hameen waxaa weeye tilka casharatun ee arma tirahdaan tilka casharatun kaamila wey sheekh wey tilka casharatun ee kaamilatu weeye go-oyin way iswaafaqday weeye marka tobankaas tixdii aan tirshiya taladii waa yeelle haddii la gabyahayo sida aabbahay haddaan u gabyahayo tobankaas tixdii aan tashiya taladii waa yeelowe todob soo unkaday iyo hilaac tahashadiisii dowey ah, togo oo xareed soo rogay oo oonkii kaa tirayd togo oo xareed soo rogay oo oonkii kaa tirayd oonka kaa go-haya sheekhu ah, tigaadii abaar looga baxay tooba iyo hawd toban iyo hawd la degayna way sheekh way tubtii nebigu ii jeexay iyo toobiyaan marayn ah, tubtii nebigu ii jeexay iyo toobiyaan marayna meel cad baan anagu marayna sheekh ardajax ma jiro ardajax ah, ma jiro tugtu nebigu ii jeexay iyo toobiyaan marayne ah, waa tawaawacaa aakharo ninkii sharciga taladii diidaay taladii ba'dow qaanuunka waa lagu tasoobaa taladii ba'dow meeshaan jeeda waxaa weeye taladii ba'dow qaanuunka waa lagu tasoobaa toobad keen intii aan wadnaha malagu kaa taaban marrintaa nafta laaqaa toobad keen hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed